bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى آlih وaصxaabih aجmaعin ama bعdu qala اlimam الbkhariyu raximah اllah taعaalى baabu man dacaa bطuuli اlcmri qofkii ku duceeyey cimri dheeraan wixii ku yimid cadayntiisiibuu u baab yahay qala alimaamu albukhaariyu raximah llah xadahanaa qutaybatu qala xadahanaa alleythu can yaziida bni abi xabiibin can abilxasan ayb mawla umi qays ibnati mixsan taqriibka waxa uu yihi abulxasan mawla alansaariyi maqbulun rawaa lahu lbukhaariyu fi ladab اlmufrad wannasaa'iyu dahabina waxa uu yihi laa yucraf ninkan can ummi qaysin ana nabiya sala allahu alayh waali wasalam qaala lahaa wuxuu ku yidhi maa qaalat daala cumruhaa maxay tidhi daala cumruhaa cumrigeeda ha dheeraadee waa intaas marka meesha uu ka rabo ducada walaa naclamu imra'atan ma naqaana haweeney cumirat la cumri siiyey maa cumirat inta iyada la cumri siiyey nasaa-ina waa weriyey xadiidkan oo uu soo saaray baabu qasli lmeyit bilxamiim ayuu kusoo saaray oo kitaabuljana-is ka a ah. ayb marka qofka dawala allaahu cumraka iyo daala cumruka iyo in loogu duceyn karaa laga qaadana ayib waxyaaba marka sidaa ka duwan oo abqaaka allaahu iyo xayaaka allaahu iyo yacni waxyaabaha noocaasa qofka hadda mar walba inuusan noolaaneynin oo uu dhimanayo waa la ogyahay culimada qaarkood aan filaya imaam axmed iyo in uu ah, arrintaa karaahaystay laakiin hadday tahay daala cumruka iyo daala allaahu cumraka iyo waxyaabaha lamidka iyado dhib maleh waa cumriga ha dheeraada un laakiin dhimasho inay meeshii imaanayso waaba ku jirtaa ayb qala xadahanaa caarimun huwa moxamed bn lfadl asaduusiyu qala xadahanaa saciid bnu zayd <clears throat> whuwa akhuu xamaad ibni zayd ayb can sinaanin qaala xadahanaa anasu qaala kana anabiyu sala allahu alayh waali wasalam yadkhulu calayna nebiga waa noo soo geli jiray ahla albeyti haddaan nahay qoyskan waa nusiba bilikhtisaas fadakhala yowman maalin ayuu soo galay fadacaa lanaa waa noo duceeyey faqaalat umu sulaym umu sulaym baa waxay tiri khuweydimuka alaa tadcuu lahu khaadim yarowgaaga midka kuu adeego ee wiilkan yarka kuu adeego miyaadan u ducayneynin qaala waxau yidhi allaahuma akhir maalahu ilaahu maalkiisa badi wa waladahu ilmihiisa badi wa adil xayaatahu noloshiisana dheeree wa adil xayaatahooda waa maxalushaahidka waqfir lahu una dembi dhaaf fadacaa lii bithalaathin buu iigu duceeyey fadafantu mi-atan ayaan duugay iyo wathalaatha boqol iyo wuxuu yidhi saddex wa ina thamara oo ilmahaygii ka mid ah ayaan duugay aniga daacuun marka daacuunadii soo maray ka mid ah waa dad badan uga dhinteen wa ina thamaratii mirahayguna latudcimu waxay quudinaysaa oo kasoo go-aya beerteyda beerteyda ay soo go-eysaa fi sanati sanada maratayni laba kol laba jeer wa daalat xayaatii noloshaydana way dheeraatay xataa istaxyaytu min annaas ilaa aan dadkiiba ka xishooday oo dadkii aan isku da-da iyo isku waqtigii ahayn iyo ilaa ay dhammaadeen anigu aan noolahay oo dadkiiba aan ka xishoonaya xataa wa arju lmakfirata dambi dhaafkana waa rajeynayaa walfiir hadal wanaagiisa dembi dhaafkii rajadii buu geliyey kuwii kalena de waa u xaqiiqoobeen dembi dhaafkana dee nebiga ducadiisa lama soo celiyo waa la aqbalaa laakiin rajo ayuu geliyey rajuu ka qabaa ayb ilaa isaga wax imaanayo soo socdo waaye waxaa laga qaadanaya marka ilmo qofka in uu loogu ducayn karo waqti dheer cumri dherer maalna in loogu duceyn karo inkastoo maalku fidno waayo la yiri haddana maalku waa laga cibaadaystaa oo wax badan baa laga gaaraa oo noloshii qofkiibaa noloshiisiibu ayaa ku taagan walaa tu'tu sufahaaa amwaalakum alatii jacala allahu lakum qiyaaman ayuu alla yiri ayb maalka iyo eh, nicma almaalu saalix lilcabdi asaalix maal wanaagsan marka waa jira addoo wanaagsan haddii maalku ou haysto waa fiican baabu man qaala qofkii yiri cadayntiisiibuu u baab yahay xukunkiisa yustajaabu lilcabdi addoonka waa la ajiibayaa maa lam yacjal haddaanu degdegin inta uusan degdegin qaala xadahanaa abulyamaan qaala xadahanaa shucaybun wahuwa bnu abi xamzata can izuhriyi qaala akhbarani bnu cubayd ibnu cubaydkan marka waa sacd bnu cubayd mowla cabdiraxmaan ibni ashar ayb mawlaa cabdiraxmaan wa kaana min alquraa ayuu ka mid ahaa dadkii quraada ahaa wa ahli lfiqhi ahlu fiqhiga ayuu ka mid ahaa anahu samica abaa hurayrata ayuu ka maqlay ana rasuula allahi sal ly slam qaal yustajaabu liaxadikum midkiin waa la ajiibayaa maa lam yacjal hadduunan degdegin yaquulu wuxuu dhahayaa isticjaalkii baa la fasirayaa dacowtu allaan baryey falam yustajab lii la ima ajiibin xadiidka bukhaari saxiixiisuu kusoo saaray ayb marka dacowtu falam yustajab lii iyo degdegsiimadani waxa weeyaan qofku qof alla bukli ku xukumayoo kala wa ayb rabbiga kariimka deeqda badan ee inuu duco aqbala aynan culaysna ku haynin dhibna ku haynin ayuu bukli kale ku xukumaya waa waa baryey waa baryey waxba la ima ajiibayo marka ilaahay maxaa ku culus waxba kuma cusla waa inaad marka baryada badisaa un ducaduna waxay leedahay shuruud waa in laga hela shuruuda alla keliya in la baryo tadaruc lala imaado waxaan dembi iyo qadeecatu raxim raxim aan ahayn laga baryo waxyaabahaasoo dhan mawaanicna waa leedahayoo ducada in la aqbalaa manciyo waxyaaba mancinayana waa jiraan oo qofki inuu xaaraan cuno iyo waxyaabihii lamidka ah isticjaalku marka wuxuu ka mid yahay mawaanicdii ducada in la aqbalo waxyaabahaba mancinaya marka ma la aqbalayaba leanna xadiidku wuxuu leeya yustajaabu liaxadikum maa lam yacjal hadduu degdego lama aqbalayo ayib marka haddii ducadu shuruudeedana ay hesho mawaanicdii aqbalkana la waayo oo ay meesha ka baxaan alla waa aqbalaya un waqaala rabukum udcuunii astajib lakum aqbalaadaas marka waxay noqon kartaa muraadkii in lagu siiyo waxay noqon kartaa ajrigeedii in aakhira lagu kaydiyo waxay noqon kartaa balaayo iyo dhibaato kugu soo socoto in lagaa celiyo xadiid baanu macnahaas tilmaamay qaala xadaanaa cabdullaahi qaala xadaanaa mucaawiyatu ana rabiicata bna yaziida xadatahu can abi idriis abi idriisin alkhawlaani can abi hurayrata can inabiyi sala allahu alayh waali wasalama qaal yustajaabu liaxadikum midkiin waa la aqbalayaa maa lam yadcu haddii inta uunan u yeeranin biihmin dembi aw qatiicati raxim ama qaraabo goyntiis inta uunan baryin dembi uunan ku alla tuugin ama qatiicatu raxim qaraabo goynteed aw yastacjil ama uunan degdegin fayaquulu wuxuu dhahayaa dacawtu waa baryey falaa araa ma arkayo yastajiibu lii alla inuu i ajiibayo fayadacu ducaaa buu ka tegayaa marka xadiidkanna muslim baa wariyey baabun ay haadaa kani baabun baab weyaan man tacawada billaahi qofkii alla ka magan galay min alkasali caajiska wahsiga qala xadaثna cbdالlahi qala xadaثni الليث qala xadaثni ابن اlhaad عن cmr بن شعيب عن abiihi عن jadihi qaal samictu النبي صلى الله عليه waali وسلم nabigaan maqlay yaquulu isagoo dhahaya allahuma inii acuudu bika min alkasal ilaahu waxaan kaa magangelayaa wahsi wahsiguna oo waxaad samayn karto in aadan samaynin awooddii waa haysaa laakiin adaa ka cajisan walmaqrabi qaan dayn acuudu bika ilaah waxaan kaa magan gelayaa min fitnati lmasiixi dajaal ayaan kaa magangelaya dajaalka masiixu dajaal fitnadiisa wa acuudu bika min cadaabi nnaari naarta cadaabkeedaan kaa magan gelaya qaala xadahanaa muusa huwa muusa bnu ismaaciil qaala xadahanaa xamaad huwa bnu salama muusa oo marka haddaad aragto xamaad ka warinayo muhmalna uu yahay oo aan mansuub laga dhigin oo aan la nisbaynin macnaheedu waxay tahay waa xamaad bnu salama qaala aqbaranaa moxamed bnu ziyaad can abi hurayrata can nabiy sal l slama wa can caطaa'i bni maymuunata caaa marka wuxuu ku cadfan yahay moxamed bnu ziyaad ayib moxamed bnu ziyaad xamaad baa wuxuu ka warinaa laba sheekh moxamed bnu ziyaad iyo caطaa bnu abi maymuuna can abi raaficin can abi hurayrata qaala kana nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nebigu wuxuu ahaa yatacawadu billahi inuu alla ka magangelaya min shari lmaxyaa walmamaat nolosha iyo geerida sharteeda wa cadaabi alqabri iyo cadaabuulqabriga wa shari lmasiixi dajaal masiixu dajaal shartiisa bukhaari xadiidka waa soo saaray min dariiqi abi salamata can abi hurayra qaala baabun man lam yas'al illaaha qofkaan alla su-aalanin yaqdab calayhi alla u caroode waa u xanaaqaya alle dadku su-aasha ma rabaan laakiin alla su-aashuu doonayaa in wax la su-aashuu rabaa qaala xadahanaa cabdullaahi bnu muxamed wahuwa almusnadiyu qaala xadahanaa marwaan bnu mucaawiya wahuwa alfazariyu qaala xadahanaa abulmaliix ayb abulmalix marka sabiix ayaa magaciisa layihaha bifatxi saadi bifatxi saadi abulmalix alfarisiy qaala xadahanaa abu saalix wahuwa abu saalix alkhuusiyu layin اlxadiid can abi hurayrata can اnabiy sal ly slama qaal man lam yas'al illaha qofkaan alla su-aalanin gaadiba allahu calayhi alla waa u caroodaa korkiisa oo yacni alla waa u caroonayaa tirmidi baa soo saaray xadiidkan iyo ibnu maaja abu saalix alkhuusi baana la tafaruday ayb qaala xadahanaa moxamed bnu cabdillaahi qaala xadahanaa xaatimu bnu ismaaciil can abilmaliix can abi saalixin qaala samictu abaa hurayrata yaquulu qaala rasuulu llahi sal ly slam man lam yas'alhu qofkaan alla su-aalanin yaqdab calayhi qofkaan alla wax weydiisanin alla ku carooday qaala xadahanaa musadadun qaala xadahanaa cabdulwaarith can cabdilcaziiz wahuwa cabdilcaziiz bni suhayb can anasin qaala qaala rasuulu llahi sal ly slam idaa dacawtum allaha haddaad alla tuugaysaan faczimuu fi ducaa ducada gooya ayb oo hadhihinina walaa yaquulanna axadukum midkiin younan dhihin in shi'ta facdinii haddaad doonta allow facdini isi in shi'ta fa acdinii hamsadu waa qadci cafwan in shi'ta haddaad doonta fa acdinii isi fain allaha alla laa mustakriha lahu wax dirqiyaa ma leh xadiidka bukhaariyo muslim baa soo saareen ayib marka qofki inuu ducada gooyo wuxuu ku keenay man lam yas'al illaha yaqdab calayhi tarjamada saa u muuqan mayso marka ayb inshita fa acdiniina waa soo sheegnay waxa ku jiro laba macno inay ku jirto de wax alla qasbi karaa male macnaha labaadna uu yahay ilaahay wax eh, adiga ducadaadan inuu aqbalo wax dhibay ku haysa ma leh eh, waxaad waxaas ii sameey haddaad doontana waxaa la yiraahdaa qofka aad isleedahay ha dhibin qofka aad isdhehayso de sidaa maaha qala xadaثna cbdالlahi qala xadaثna abu dawud whuwa الطayaalisiyu qala xadaثna cbdالرaحman bnu abi zinaad can abiihi eh, abu zinaad cabdullahi bnu dhakwan can abana bni cuhmaan qaala samictu cuhmaana qaala samictu nabiya sal ly slam yaquul man qaala qofkii yiraahdo sabaaxa kuli yowmin maalin kasta subaxeeda wamasaaa kuli leylatin habeen walbaa subax ee galabkeeda halaathan halaathan saddex saddex jeer bismi illaahi aladii laa yaduru maca smihi shayun fi lardi walaa fi lsamaa'i wahuwa asamiicu alcaliim sidaa yiraahdo lam yadurahu shay-un waxbama dhibaan wax dhibayaa ma jiraan marka adkaarta subaxii iyo galabkii waayatan marka ayb ilaahay magaciisaan kaalmaysanayaa aladii allaha oo laa yaduru maca smihi magaciisa la jirkiisa ounan dhibaynin shay-un waxba uunan dhibi karin fi ardi dhulka korkiisa walaa fi samaa iyo cirka dhexdiisa sidaa marka qofkii saddex jeer subaxdii iyo galabkii yiraa lam yadurahu shay-un waxba ma dhibaan ayib wa kaana asaabahu tarafun min alfaalaj marka kaanadan isimkeeda waa abaan abaanka xadiidka werinaya abaanu bnu cuhmaan wa kaana wuxuu ahaa asaabahu qad asaabahu yacnii inuu asiibay darafun dhinac min alfaalaji ah qeyb yacnii faalaj ah baa ku dhacday ayaa asiibtay faalajkuna waa wax jirku dhinac dhan oo la qalalayo strooga iyo waxaas wa fa jacala yanduru ilayhi wuxuu gudagalay marka inuu fiirinayo ayb raawigii marka ayaa wuxuu gudagalay inuu fiirinayo fafadina lahu waa u dhug yeeshay abaan marka arrintaa wuu gartay yacni wuxuu ka wadaa haddiiba dikrigan jiro waxna qofka aynan ku dhacaynin hadduu subax iyo galab akhristo ee raawiga ninkanna uu sheegay isaguna sidan u afaysan yahay say isu qabanayaan waay wou gartay marka faqaala wuxuu yidhi ina alxadiida kamaa xadadtuka xadiidku waa saan kuugu sheegay walaakinii aniga lam aqulhu ma dhihin dalika alyowm maalinkaas liyamdiya qadarullaahi si ilaahay qadarkiisa oo u socdo hadda maalinkaas eh, maalinkaa ma dhihin buu leeyahay waa iloobay marka si qadarka alla oo u socdo qadarkii allana marka waa socday ayb markaasay waxaan igu dhaceen marka haddii wax lagula soo maago hadda markaasi ma bis haddii wax lagula soo maago qadar allaada ma baaqanayo waana lagu ilowsiinaya ducada ilaa waa asbaabe ayib qaala baabu ducaa'i cinda asafi fii sabiili illaahi ducadii ayuu u baab cinda asafi safka agtiisa xarbiga fii sabiili sabiilillahi ilahi jidkiisa dagaalkiisa marka lagu dhex jiro <clears throat> jihaadka dhexdiisa marka safka lagu jira ducada la akhristo mar walbaa qofku allow ku xirnaanaya xaalad kasto dikrigu marka waa cibaado xaalad walbo qofka uu ku jiro qalbiga waa laga xusaa afka waa laga xusaa alle labada markay wada jiraanaana u fadli badan wa ka qala xadaثna ismaaciilu huwa bnu abi uways qala xadaثanii maliku can abi xaazimi can sahl bni sacdi qaal saacataani laba saacadood tuftaxu lahumaa abwaabu samaa waxaa loo furaa samada erdiheeda waqala daacin baa yar turaddu calayhi dacwatuhu waxaa yar daaci ku alla baryayo oo turaddu calayhi dacwatuhu dacwadiisa lasoo celiyo waktiyadaas labadaas saacad xiina yaxduru nidaa aadaanka markuu yimaado iyo wasafu fii sabiilillahi safka ilaahay jidkiisa dhexdiisa marka lagu dagaalamayo lagu jiro xadiidka abu daawuud isagoo marfuucaba wariyey hadda waa mowquufse ayb isagoo mawquufa isagoo marfuuca labadaba abu daauud abu daawuud isagoo marfuucu wariyey imaamu malikna muwada'a mawquuf ahaan buu kusoo saaray wa min dariiqihina ibn abi shayba iyo cabdirazaaq ayaa xadiidka laga wariyey dhinac yani min dariiqi malik bay ayay ku wariyeen ayb baabu dacawaati nabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga ducooyinkiisa ayuu u baab yahay cadaynteeda qala xadahanaa camru bnu khaalid qala xadathanii leythu can yaxya bni saciidi can muxamed bni yaxya bni xabbaan can lulu'ata ayb lu'lua mawlaat lansaar maqbuulatun imaamu dahabina wuxuu ku daray caddaha min almajhuulaat ayb can abi sirmata qaala kaana rasuulu llahi sal l slam yaquul nabigu wuxuu dhihi jiray allahuma inii as'aluka ilaahu waxaan ku su-aalanayaa hinaaya deeqtoonaanshahayga iyo wahinaa mawlaaya ayb yaan su-aalanayaa ayb hinaa mawlaaya marka wuxuu ka wadaa almawlaa alcasaba weyaan waa qaraabada wainii khiftu lmawaaliya min waraa'i oo kale n ayb marka macnuhu waxay tahay aniga iyo qaraabadaydaba hinahoodan ilaahu ku su-aalanayaa abuu cubayd isaga wuxuu yidhi ghinaa mawlaaya almawlaa mawlaha cinda kathiirin min annaas in badan oo dadka ka mid a ah huwa ibnulcami in adeerkaa loo jeedaa gaar ahaan walaysa huwa haakadaa buu yidhi meeshan laakiin sidaas ma aha ayb oo marka aabihii iyo walaalkii iyo ee walaalkii ilmuhu dhalay iyo kulli waa soo gelayaan saas ayuu tilmaamay abu cubeyd fi lgariib kitaabkiisa hariibka ana hinaayana marka wuxuu u jeedaa hina nafsi ilaahu waxaad isiisaa hodantinimo oonan dad u baahnaanaynin qalbigii aan marka hodanka ahay oo dadka aan ka maarmaya marka oonan u baahnaanaynin adiga i deeqayso wahinaa mawlaaya sidaas qala xadaana bnu yunus qaala xadaana axmed bnu yunus huwa alyarbuuciyu qala xadaana zuhayru huwa bnu mucaawiyata aljucfiy qala xadaanii yaxyaa huwa alansaariy can muxamed bni yaxyaa marka ayb can mawlan lahm can abi sirmata can nabiyi sal l slam mihlahu dariiq labaadou ka keenay macnaha oo markii hore lu-lu-ata ayaa ka warinaysa mawlaatu lansaar haddana waxaa ka warinayo muxamed bnu yaxya can mawlan lahum waa ibhaamiya hadda marka can mawlan lahum iyada inay tahayna waa suuragal ayb qaala xadaanaa yaxya bnu muusa qaala xadaanaa wakiicun qaala xadaanaa sacd bnu aws can bilaali bni yaxyaa can shutayr bni shakl bni xumayd can abiihi qaala qultu yaa rasuul allah calimnii ducaaan ibar antaficu bihi aan ku intifaacsado qaala qul waxaa tiri allaahuma caafinii min shari samcii wa basarii wa lisaanii wa qalbii ilaahu waxaad iga caafisaa maqalkayga shartiisa aragayga shartiisa carabkayga shartiisa qalbigayga shartiisa wa shari maniyii manideyda sharteeda qaala wakiicun wakiic waxa uu yidhi maniyii yacni azina walfujuur zinada iyo faajir iyo fujuurka ayaa loo jeedaa ayib qaala xadahanaa qabiisatu qaala xadahanaa sufyaan can camri bni murata can cabdillaahi bni alxaarith wa huwa almuktib hiqat can طulayq bni qays huwa alxanafiyu hiqat can cabdillaahi bni cabaasin qaala kana anabiyu sal l slam yaquulu nabigu wuxuu dhihi jiray allahuma acinnii ilaahu ikaalmee walaa tucin calaya cadowgeyga korkeyga ha ku kaalmaynin wansurnii ilaahu ii gargaaro walaa tansur calaya korkeyga ha ku gargaarin cadowgeyga wayasir lhudaa lii hanuunka ilaahu ii fududee qala xadathana abu xafsin qala xadathana yaxyaa abu xafs waa cmr bnu caliyin alfalaas yaxyaana waa yaxya bnu saciidin alqaطaan qala xadathana sufyaan huwa thawriyu qala samictu camra bna murata qala samictu cabdاllahi bn alxaariث qaala samictu طulayqa bna qaysi can ibni cabaasi qala samictu nabiya sal l slam yadcuu bihada nabigoo sidan ku ducaysanayaan arkay rabbi acinnii walaa tucin calaya wansurnii walaa tansur calaya wamkur lii ilaahu ii shir walaa tamkur calaya korkayga ha ku shirqoolin <clears throat> shirqoolka alle cadaalad waaye maxaa yeeley qof shirqool sameeyo ayuu ku abaalmariyaa waxayna tusay cilmi iyo awood ayib marka ilaahay maga asmaa ism asmaadiisa ka mid maaha marka maakir iyo wax lamida leanna haddii la idlaaqo oon la qeydin wuxuu keenayaa naqsi ayb wayasir liya alhudaa hanuunka ii fudude wansurnii calaa man bagaa calaya io gargaar calaa man bagaa calaya qofkii aniga korkayga ku gardarsadana ilaahu iga gargaar rabbi ijcalnii ilaahu iga yeel shakaaran laka mid adiga kuu shukrin badan dakaaran laka xusid badan adiga ku xusid badan rahaaban laka adiga yacni cabsi kaa cabsi badan oo adiga aad kaaga cabsado midwaacan laka ku adeecid badan midwaac waa mifcaal iyadoo lafteeda waa amhilat lmubaalaga walkatra muqbitan laka adiga kuu khushuuco awaahan muniiban awaahan adiga ku bariid badan dacaa-an yani muniiban ku noqosho kuu soo noqdo taqabal towbatii ilaahu towbadeeda aqbal waqsil xawbatii dembigeyga dhaq wa ajib dacwatii dacwadeydana ajiib wa thabbit xujatii xujadeeda sug wahdi qalbii qalbigeyga ilaahu hanuuni wasadid lisaanii <clears throat> carabkayga toosi waslul ilaahu siib sakhiimata qalbii qalbigayga qalbigayga cuqdada cuqdadiisa xiqdiga iyo waxa ku jira ilaahu siib sakhiimadu waa xiqdiga iyo xasadka saasuu marka alla ka baryayaa ayb qala xadahanaa ismaaciilu qala xadathanii maliku can yaziid bni ziyaad yaziid bnu abi ziyaad waa madaniyun <clears throat> tirmidi baa uu wariyo iyo bukhaari fi ladab lmufrad iyo nasaa-i fi musnadi malik can muxamed bni kacbin alquradiy qaala qaala mucaawiyatu bn abi sufyaan cala almimbar inahu laa maanica limaa actayta walaa muctiya limaa manaca allaahu wuxuu alla diiday wax siin karaa ma jiro walaa yanfacu da ljaddi minka aljadd dheefta ka u saaxiibka ana xaggaaga dheeftiisa waxba uga tari mayso waman yurid illaahu bihi khayran qofku alla khayr la doona fi diini diinka yufawaman yurid illaahu bihi khayran qofku alla khayr la doonana yufaqihu fi ddiin diinka ayuu fahamsiiyaa qaala samictu haaulaai alkalimaati baan maqlay min annabiyi sal l slam nabigan ka maqlay calaa hadihi alacwaadi minbaradan <clears throat> alwaaxyadan korkoodan uga maqlay qaala xadahanaa muusa qaala xadahanaa cabdulwaaxid waa mutaabaca marka qaala xadahanaa cuhmaan bnu xakiim qaala xadahanaa maxamed bnu kacab marka yaziid bnu ziyaad baa la mutaabiciyey cuhmaan bnu xakiim baa mutaabiciyey qaala xadahanaa maxamed bnu kacbin qaala samictu mucaawiyata naxwahu markaa samictu muaawiyada mucaawiyata ayuu ka rabaa leanna markii hore qaala wuxuu yidhi qaala mucaawiyatu qaalana taxtamilu litisaala walinqitaac ixtimaalkiibuu meesha ka saaray maxamed bnu kacabna samictu mucaawiyata buu yidhi قال حدثنا محمد بن المثنى قال xadahanaa yaxya عن ابن cajlaan riwaayo kalow keenay can moxamed ibni kacbin qaala samictu mucaawiyata naxwahu marka ibnu cajlaan iyo cuhmaan bnu xakiim waxay caddeeyeen samaac riwaayadii kale yaziidna ma lahayn iyaqaala qaala mucaawiya unbay ahayd nacam yaziidna hadal iyo waxbaa ku jira laftiisa qala xadahanaa mxamed bnu lmuhanaa qala xadathana alhaytm bnu jamiil qala xadahanaa mxamed bnu muslim can ibni abi xusein qala ahbaranii cmr bnu abi sufyaan can abi hurayrata can اnabiy sal l slama qaal ina awthaqa ducaa'i duca midda ugu yacnii loogu kalsoonaan badan yahay an taquula in la aqbalo an taquula inaad tiraahdido allahuma anta rabbii ilaahu rabbigay baa tahay waana cabduka addoonkaagan ah dalamtu nafsii nafsadeydan dulmiyay waictaraftu bidenbii dembigeygan ictiraafay laa yakfiru dunuuba ilaa anta dunuubta ma dhaafo ilaa adiga ma ahane rabbi kfir lii ilaahu ii dembi dhaaf qaala xadahanaa yaxya bnu bishrin qaala xadahanaa abu qaan huwa camr bnu lhaytham abu qaam alquطaciyu hiqat can ibni abi salamata waa cumar yani cabdilcaziiz cabdilcaziiz bn abi salama wa huwa aljumaxiyu almadaniyu imaamu lmasjid الnabawiy hiqatun ayb maya an can ibni abi salamata yacni cabdulcaziiz can qudamata qudamata bni muusaga waa ayb cabdulcaziiz bn abi salama waa almaajishuun can qudamata bni muusa wahuwa aljumaxiyu almadaniyu imaamu lmasjid الnabawiy hiqat rawaa lahu lbukhaariyu tacliiqan wamuslim abu dawuud watirmidiy bnu maaja can abi saalixin can abi hurayrata qaala kaana rasuulu llahi sal l slam yadcuu nabigu wuxuu ahaa inuu duceysanayo ou dhahayo allahuma aslix lii diinii ilaahu diinkayga iyo hagaaji aladii kaas aladii huwa cismatu amri kaasoo ah aniga arrinkayga ee yacni cismadiisa ah ayb cismaduna marka de waxay tahay waxa adiga yacni ku ilaalinaya way diinkayga oo umuurahayga ilaalinayay leanna diinka haddii lagaa qaato umuurtaadii ma ilaalsana ilaahan ka magan galnay ilaahay inuu diinkiisa naga qaado allan ka magan galnay wa aslix lii ilaahu io hagaaji dunyaaya adduunyadayda allatii taas oo fiiha macaashi nolosheyda ay dhexdeedu ahaatay ile meesha lagu noolyahay adduunyadii fidna iyo waxaa ilaah igaga iga magangeli oo ii hagaaji adduunyo wanaagsan wajcal ilmowta geerida ilaahu ka dhig raxmatan lii naxariis igaga dhig geerida ayaad i oofsanaysana midaad iigu naxariisanaysa ilaahu ka dhig leanna haddii fidno badato oo ay noqoto ama inaad fidnowdo ama inaad adduunyadii ka tagto yani diinka inaad ka fidnowdo ama adduunyadii ka tagto inaad adduunyadii ka tagtaa fiican mawdku raaxau noqonayaa markaas ayib <clears throat> raxmatan lee igaga dhig min kulli suu-in xumi kasto ow kamaa qaala ayib qala xadahanaa caliyun wahuwa caliy bn cabdillaahi almadiniy qaala xadahanaa sufyaan qaala xadahanaa sumay can abi saalix can abi hurayrata qaala kaana nabiyu sal l slam yatacawadu nebigu wuxuu alla ka magangeli jiray min jahdi lbalaa balada mashaqadeeda wa daraki shaqa wa darak daalka iraadama in laysla kordhigo waa banaanta ra in la reebana waa banaanta wa darki shaqa la yiraha labada dabdiba sax ayb waana min alidraaki wallixaaq ayb shaqa yani shaqaawo iyo dhurdarsi haleelitaankeedan ilaahu kaa magan galay wa suui alqadaa'i wa suui lmaqdiyi shay la xukumay xumaantiisaan ilaahu kaa magan galay lianna alqadaa iyo almaqdiy alficlu hayru lmafcuul waay marka qadaha waa ficil alla waay oo mar kasta waa wanaagsan yahay shar iyo xumaan laguma sifeyn karo leanna markuu alla waxa abuurayo shayga abuurista alle qadaraadda alle xikmad iyaa ka dambeeya kheyr iyo sharba isagaa qadara qadaraadaas marka ma xuma oo ilaahay kuma xuma mana loo xumaan iyo looma nisbay karo washaru laysa ilayka marka laleeyahay macaanideedana mid kamida sidaas waay marka wasuu ilqadaa ayilmaqdiyi baa hadda loo jeedaa marka masderkana waa laga laqbeyn karaa ismu mafcuul sharta marka iyo xumida waxay ku dhex jirtaa shaygan la abuuray dhexdiisa macnuhu sidaas wey wa shamaatat alacdaa acdaa'da iyo cadowga faraxoodan ilaahu kaa magan galeen leanna cadowgaagu haddou farxo adaa dhiban qaala sufyaanu sufyaan wuxuu yidhi fi lxadiidi halaathun xadiidka saddex baa ah zidtu ana anigu waxaan ku ziyaadiyey waaxidatan hal arrin laa adrii ma garanayo ayatuhunna miday ahayd jahd lbalaa daraku shaqaa suu lqadaa shamaatat lcadaa afar uu sheegay xadiidku saddex waaye mid baan ku ziyaadiyey buu yidhi alkhaslat lmasiida marka waa shamaatat lacdaa waay ibnu xajar siduu fatxulbaariga ku sheegay riwaayaadka qaarna sida ku timidba iyada lafteeda marka riwaayaadka qaar baa ku yimid ibnu cumar isaga eh, waxaa laga wariyey jahdu lbalaa inuu ku fasira qilatulmaal maalkaagoo yaraado wa kathratu lciyaal iyo ilmaha kugu bato faqri iyo ilmo badan waa jahdu lbalaa ayuu ku macniyey ayb qala xadahanaa cubayd llahi can israa'iila can abi isxaaq can camri bni maymuun can cumara qaala kana nabiyu sal l l slam yatacawadu min khamsin min alkasal wahsi walbukli bukli bakhayltinimo wa suui lkibar weynaanteeda xun ayb wa fitnati sadri fitnatu sadri wakic wuxuu ku fasiray alrajulu yamuutu calaa fitnatin qofka inuu ku dhinto fitno korkeed ayb oo laa yastakfiru llah eh, laa yastakfiru allaha minha ilaahay unan dembi dhaaf ka su-aalanaynin ibnu maaja saasaa ku jirta fitnatu sadri marka waa inaad inta fidna ku dhimato adoon istikfaar iyo tooba la imaanin la la dhimato wacadaabi cadaabi alqabri ee qabriga cadaabkiisa abu daawuud xadiidkan waa soo saaray laakiin kasalka ma sheegin jubni buu iyada booskeeda sheegay ayb qala xadaanaa musadadu qala xadaanaa muctamiru qala samictu abi qala samictu anas bna maliki yaqulu kana nabiyu sal l slam yaquul allahuma inii acuudu bika min alcajzi walkasal ilahi waxaan kaa magangelaya cajzi iyo kasal cajziguna waaba in qudrada lagaa qaado oon awood shayga laguu siinin kasalkuna waa in awood lagu siiyo laakiin adiga aada wahsanayso waljubni fulaynimo walharam duqnimo acuudu bika waxaan kaa magangelaya min fitnati almaxyaa walmamaat nolosha fidnadeeda iyo geerida fidnadeeda waacuudu bika min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisana ilaahu waa kaa magangelaya isnaadkan laftiisa ayuu bukhaari kusoo saaray fii saxiixihi ayb qaala xadathana almakiyu qaala xadathana cabdullahi bnu saciid bni abi hindin wahuwa alfazaariyu can camri bni abi camrin can anas camr bnu abi camrinna waa abu cuhmaan hiqat rubamaa wahim rawaa lahu asxaabu lkutubi sita can anasin qaala samictu nabiya sal l slam yaquul nabigu dhahayaan maqlay buu yidhi allahuma inii acuudu bika min alhami ilaahu waxaan kaa magangelayaa murug waalxasani murug isku macno bacd alculamaa waxay yidhahdaan xusniga waa murug wax lasoo dhaafay ka murgidood hamiguna wax laaban hadda ama wax hadda joogo laga murug waalcajzi baan kaa magangelay iyo waalkasali waaljubni ayaan kaa magangelayaa fulaynimo iyo walbukli wadalaci dayn ayb iyo deyntii culayskeeda iyo shidadeeda wa ghalabati rijaal iyo rag inay iga adkaadaan oo igu tasalludaan oo imaamulaan ayb ragga inay iga xoog bataan ay aad igu tasalludaan waay ayb qala xadaثna cabdullaahi bnu cabdilwahaab wahuwa alxajabiyu qala xadaثna khalid bnu اlxaariث wahuwa alhujaymiyu qala xadaثna cabdالraxmaan almascuudiy can calqamata bni marhadin can abi rabiic aburabiic almadani maqbulu rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi lmufrad watirmidiy ibnu abi xaatim wuxuu yiri saalix lxadiid ayb can abi hurayrata qaala kana min ducaai nabiy sala allahu alayh ali wasalam nabiga ducadiisa waxaa ka mid ahayd allahuma kfir limaa qadamtu ilaahu ii dhaaf waxaan hormarsaday wamaa akhartu waxaan dibmariyey wamaa aclan wamaa asrartu waxaan siraystay wamaa aclantu waxaan muujiyey iyo wamaa shay anta adiguba aclamu bihi minii aada igaga ogaal badan tahay inaka anta almuqadimu inaka adigu allow anta adiga almuqadimu baa tahay mid ciddou raba hore u dhigo walmuakhiru dib dhigo ciddou doonana dib u dhigo almuqadimu almu'akhir waa asmaada marka ay wada jiraan labadooda ayay kamaal tusayaan marka hadii la yidhaahdo dadkaad hore u dhigtaa bis iyo ama gadaal baa dadka u dhigtaa bis la yiraahdo ammaan ma noqonayso laakiin qudr awooddiisa iyo iraadadiisa waxaa tusayo marka uu cidou doonana hore u dhigi karo cidou doonana gadaal geyn karo cidou doona daacadiibuu hore ugu dhiga daacuu waafajiyaa kuwau doonana garabkooduu ka baxaa markaasay ta-ahur iyo gadaalmar yaa ku dhacayo laa ilaaha ilaa anta macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga ma ahani qala xadahanaa camru bnu marzuuq wahuwa albahiliyu hiqat fadil qala ahbaranaa shucbatu can abi isxaaqa huwa sabiciy can abi laxwas can cabdillaahi qaala kaana nabiyu sal l slam yadcuu nabigu wuxuu ahaa inuu ducaysanaya allahuma inii asaluka alhuda waltuqa walghina allahuma inii asaluka alhuda ilaahu hanuun baan ku su-aalanaya walcafaafa dhowrsanaan walghinaa iyo hodantinimo wa qaala asxaabunaa waxay dhaheen can camrin <coughs> iyagoo camar ka warinayo camar waa camr bnu cabdillahi alhamdani waxaa dhahayana waa shucba waqaala asxaabuna wa qaala asxaabuna can camrin ayib wtuqaa bay dhaheen muslim baana weriyey marka watuqaa ayay ku dareen qala xadahanaa bayaan huwa bayaanu bnu camrin qaala xadahanaa yaziid huwa bnu haaruun abu khalid alwaasitiyu qaala xadahanaa aljurayriy huwa saciid bnu iyaas aljurayri can humaamata bni xasnin huwa albasriyu hiqatu mukhadram qaala samictu shaykhan oday baan maqlay yunaadii biaclaa sawtihi ku dhawaaqay allahuma inii acuudu bika min ashari ilaah waxaan kaa magangelayaa shar laa yakhlatuhu shay-un waxba aynan ku darsanayn shar barax tiran baan ilaahu kaa magangalaya <coughs> ayib qultu waxaan idhi man hada shaykhu shaykhani waa ayu qiila abudardaa lianna waxyaabaha kale xataa ee wanaagsan oo qofka uu jecel yahay imtixaan shar waa ku jirtaa marka marka wuxuu leeyahy shar barax tiran oo wax kale aynan ku darsanayn ayaan allow kaa magangelaya aniga laanna hadduu iska idlaaqo dee wax ka wax allaale marka shar iyo kheyr labada imtixaan baa ku jira imtixaankana lama oga qofka inuu ku guuleysan doono meesha inay wax kaga yimaadaan baa suuragala marka ayib shuruurta marka inay aada asxaabta uga magangeli jireen baa dareemi marka hada akhiruhu wallahu aclam wsala allah wslm la nabiyina mxamed